bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وصlى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أma bعd qala أbu cabdالlahi mحamed بن إsmاعيil raximh اllah samictu cubayd allahi bna saciidi yaquulu samictu yaxya bna saciidi yaquulu maa ziltu asmacu asxaabanaa yaquuluun ina afcaala alcibaadi makhluuqatun waxaan soo haynay kitaabkii khalqu afcaali alcibaad lilimaam abi cabdillaahi albukhaariyi raximah llahu tacaala wuxuu yidhi qaala abu cabdillaahi waa isage maxamed bnu ismaaciil samictu cubaydallahi bna saciid ayaan maqlay cubaydullah ibnu saciid ibni yaxya alyashkuriy weeyaan abu qudaamata saraqsiy nazilu naysaabuur hiqat ma'muun ayb yaqulu samictu yaxya bna saciidin waa yaxya bnu saciid eh, alansaari isagoo dhahayaan maqlay buu yidhi maa ziltu asmacu ma aanan ka zuulin inaan maqlayo ama yaxya bnu saciidin alqaطaan lianna cubaydullahi bnu saciid waa min aطabqa alcaashira marka waa yaxya bnu saciidin alqaطaan abu saciid albasri iyaan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo dhahaya maa ziltu ma aanan ka zuulin asmacu inaan maqlayo asxaabanaa asxaabteenna yaquuluuna inay dhahayaan ina afcaala alcibaadi addoommada afcaashoodu makhluuqatun weeyaan mid la abuuray oo addoommada afcaashooda alla abuuray marka afcaal marka la yidhaahdana dee qiraa'adooda iyo dhaqdhaqaaqooda iyo wax kastoo iyaga ficil u ah waa makhluuq lianna sifaatku waxay raacayaan dawaadda daatada sifo walbaa daatadeeday raacaysaa mar haddii marka bani aadamkiid isagu makhluuq yahay sifaadkiisuna waa makhluuq hadalkan marka maa ziltu asmacu asxaabanaa asxaabtiisu marka waa asxaabuulxadiid culimada marka asxaabuulxadiid madhabtoodu inay sidan ahayd buu xikaayooday marka ana afcaala alcibaadi makhluuqatun sidaana waxaa khilaafsan muctasilada oo iyagu dhahayaan afcaasha addoommada ay sameeyaan ayaga ayaa abuurto sidaa darteed ayaa waxaa lagu magacaabay majuusu haadihi اlumma qolada sidaa dhahaysa majuus baa lagu sheegay sababtu waxay tahay majuustu waxay sugaan laba khaaliq oo waxay leeyihiin khayrkana waxaa abuuro iftiinka shartana waxaa abuuro mugdiga laba ilaah bayna ku kala magacaabaan maadaama ay iyagu laba khaaliq oo khaaliqu اlkhayr iyo khaaliqu shar ay sugaan nimankanna marka kuwaasay shabahaan muctazilada ah waxa ay ku shabahayaanna waxay tahay waxay leeyihiin koonka allah abuuray annaga allahna abuuray khaaliqulkown waa allah afcaashan ayaa abuura dadka dhaqdhaqaaqa iyo ficilkooda ay samaynayaanna iyagaa abuuraan bay leeyihiin marka laba khaaliq bay iyaguna sugayaan marka meeshaas ayb marka eh, macnahaas ayuu marka uu diidayaa uu leeyahay waxaan maqlayay asxaabteenna waxaan maqli jiray inay leeyihiin ina afcaala alcibaadi makhluuqatun qaala abu cabdillaahi waa imaamu lbukhaari xarakaatuhum wa aswaatuhum waiktisaabuhum wa kitaabatuhum makhluuqatun xarakaatuhum dadka dhaqdhaqaaqooda wa aswaatuhum dadka codadkooda waktisaabuhum iyo waxa ay kasbanayaan oo ay shaqaysanayaan dadku wa kitaabatuhum qoritaankooda kitaabadu waa masder feeri kitaabadu waa masder hadhow buuna macnayn doonaa masderkana waxaa laga macneeyaa ismu mafcuulna waa laga laqbeeyaa macnihiisii asalka u ahaana waa laga laqbeeyaa oo xadadka ama ficilka ahaydna waa laga laqbeeyaa marka halkan wuxuu u jeedaa ficilkii markana wa kitaabatuhum qoridooda oo ay iyagu wax qorayaan makhluuqatun weeyaan waa tun la abuuray oo alla abuuray fa ama alqur'aanu qur'aankii almatluwu la akrinayey ayb almubiinu ee markaa yacni caddaa almuhbatu ee markaa la sugaayey fi lmasaaxifi masaaxifta lagu sugay oo masaaxifta ka ku yaallo almastuuru la sadareeyey almaktuubu la qoray almuucaa lagu xifdiyey oo lagu weeleeyey fi lquluubi quluubta dhexdeeda lagu weeleeyey fa huwa kalaamullahi kaasi waa ilaahay kalaamkiisa laysa bikhalqin laysa bimakhluuqin makhluuq ma aha kaas da laba shay buu halkan ku kala saaraya dhogow iyaga qoritaankoodu waa makhluuq buu ku yidhi waxa ay qorayaan ay masaaxifta ku qorayaanna waa kalaamullahi marka maxaa la kala saaray alkitaabatu iyo walmaktuubu waxaa la kala saaray marka qoritaanka qoritaanku waa ficilkaagii adiga shayga aad qoraysana muxuu noqonayaa kalaamullahi haddaad aayad qur-aan hadda warqad ku qorto qoritaankaagu waa makhluuq adiga qoritaankaaga dhaqdhaqaaqaagu waa makhluuq haddii lagu yidhaha laakiin maxaad qortay oo meesha ku qortay kalaamullaahi baa ku qortay meesha ayb macnaha hadalkanna waxaa weeyaan ilaahay kalaamkiisu inuu yahay uga bixi maayo adigaan makhluuqa ah inaad qortay inaad ku dhawaaqday adigaan makhluuqa ah qur-aanku isku bedeli maayo mar walba qur-aanku waa kalaamullaahi hadalkana waxaa loo nisbeeyaa ilaa qaa'ilihi alwal qaa'ilkiisii hore ee yidhi haddaad adiga qur-aan akhriso qur-aanku ku noqon maayo adiga akhrintaada aad akhrinayso ku noqon maayo yacni makhluuq ku noqon maayo kalaamullahina uga bixi maayo eh, haddii laakiin eh, oo la dhihi maayo qur-aanka adiga waxa aad adiga akrinaysid kalaamullaahi ma aha kalaamullaahi maxaa yeelay hadalka waxaa loo nisbeeyaa qaa'ilkii hore yidhi qur-aankan marka yaa ku hadlay xagguu ka yimid qur-aankan min cindi illaah soo maaha oo maxaa yeelay selafka caqiidadoodu waxay ahayd qur'aanku inuu ahaa yacni kalaamu ullahi minhu badaa wa ilayhi yacuudu asagoo soo bilowday alleh hadalkana qaa'ilkiisa horaa loo nisbeeya haddaad hadda adiga akhriso beyd uu leeyahay ama imruulqays uu leeyahay ama tarafo uu leeyahay haddaad hadda ku luuqayso ood akhriso waxa sawdka iskale waa adiga laakiin hadalkan yaa yidhi marka ay tahay yaa loo nisbaynaya adimaa lagu nisbaynaya maya waxaa loo nisbaynayaa ciddii tidhi oo inshaysay awal qur-aankanina waxa uu ka imaaday uu ka soo daahiray allah subxaanahu watacaala xaggiisa masaladaas buu marka kala dhigdhigay markaa wuxuu yidhi xarakaatuhum wa aswaatuhum waiktisaabuhum wa kitaabatuhum waa ficilkoodii waxaas o dhan makhluuqatun weeyaan fa ama alqur'aanu lmatluwu qur-aanka la akrinayo adiga akrintaada waa shay waxa aad akrinaysana shay kale fa ama alqur'aanu almatluwu almubiinu ee cad almuhbatu ee markaa lagu sugaayo fi lmasaaxifi masaaxifta lagu qoraayo almastuuru lagu sadaraynayo almaktuubu ee lagu qoraayo la qorayo almuucaa almuucaa la weelaynayo waa la xifdina fi lquluubi quluubta ka lagu xifdinayaa fa huwa kalaamu kalaamullaahi leanna ilaahay muxuu yidhi bal huwa aayaatun bayinaatun hee intay ku jirtaana fii suduuri aladiina uutu lcilma fa huwa kalaamu llaahi weeyaan laysa bikhalqin kaasi makhluuq ma aha qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi bal huwa aayaatun waa aayado bayinaatun cadcad fii suduuri aladiina kuwii laabahooda dhexdooda ahaatay ku sugan uutu lcilma cilmiga la siiyey ayib wa qaala isxaaqu bnu ibrahim wa isxaaqu bnu ibraahim abu yacquub alxandaliyu almacruufu bibni raahuya faama alawciyatu wuxuu yidhi weelasha yani waxa meesha wax lagu weelaynayo faman yashuku yaa ku shakinaya fii khalqihaa makhluuqnimadeeda adiga qur-aanka xaggeed ku xifdisaa qalbigaaga soo maaha qalbigaagu inuu makhluuq yahay yaa ku shakisan qalbigaagu inuu makhluuq yahay laguma shakisan iyada ayb qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wa kitaabin kitaab ayaan ku dhaartay kitaabka oo masquurin la sadareeyey fii raqin warqad lagu sadareeyey ama maqaar lagu sadareeyey dhexdiisa manshuurin oo la fidiyey ayb la faafiyey marka fii raqin masduurintuu ku tacalluqa marka waa waصfi ilan masduurine fadakara wuxuu sheegay waqaala wuxuu alla yidhi bal ee huwa isagu qur'aanu majiidun waa qur'aan markaa yacnii sharaf leh oo la sharfay fii lowxin loox dhexdii ku sugan looxa oo maxfuudin la dhowray fadakara wuxuu sheegay alle annahu yuxfadu in la xifdinayo wa yusataru in la qoraayo la sadaraynayo ayuu sheegay wa qaala alla wuxuu yidhi wamaa yasturuun nuun waalqalami wamaa yasturuun ayb marka qalinkuna dabcan de waa makhluuq looxulmaxfuudkuna waa makhluuq soo maaha qur-aanka meeshaa ku qoran laakiin waa maxay kalaamullaahi baa meesha lagu qoray qala xadaanaa rawxu bnu cabdilmu'min wa huwa rawxu bnu cabdilmu'min alhudaliyu mowlaahum abulxasan albasriyu almuqri wa saduuqu min alcaashira qala xadaanaa yaziid bnu zurayc wa huwa yaziid bnu zurayc albasriyu waana macruuf oo min aطabaqa athaamina weeyaan hiqat habtun qala xadahanaa saciidu wa ibnu abi caruuba can qataadata wاطuuri wa kitaabi masطuuri fi raqin manshuur wa huwa اlkitaabu faqaala wuxuu yidhi watuuri wa kitaabin masطuur faqaala almasطuuru اlmaktuub qataada wuxuu yidhi almasطuuru waa waxa la qoray fii raqin manshuurin wahuwa اlkitaabu xagee lagu qoray warqadaa lagu qoray ama yacni maqaar maqaarkaas iyo warqadaas iyo waa makhluuq laakiin waxaa meeshaa lagu dhigay waa kalaamullaahi inay kalaamullaahi tahayna waxaad dareemaysaa warqab cad marka aada adigu meel dhigatood haysato wax wax ixtiraam hadda weyn ma laha warqadda cad oo e foorka haddaad meel ka soo qaadood hadda yacni isaga istijoogta hadeertaan wax dembi aad gelaysaa ma leh warqadda cad laakiin marka aad ku qorto ilaahay hadalkiisa ood qur-aan ku dhigto haddaad ku istijooto ama aad ku tuurto masquul maxaad noqonaysaa marka waa kufri waa ku gaaloobay adiga nacam haddaad ku kaadiso waa ku gaaloobay leesh maxaad ugu gaaloobay kalaamullaahi meesha ku yaalla nacam wax meesha ku yaalla waa kalaamullaahi ayb marka warqadda iyo qadda iyo waxa e, yani inay iyadu makhluuq tahay laguma shakisna laakiin waxa maktuubka ahe la qoray waa kalaamullaahi intaabuu kala bixinaa imaamu lbukhaari qala xadaanaa aadamu wa bnu abi iyaas qala xadaanaa warqaau wahuwa warqaءu bnu cumar alyashkuriyu abu bishr alkuufiyu nazilu lmadaa'in madaa'in magaalo ciraaq ku taallo waayo xudayfaaba madax ka ahaan jiray ila al'aanana sidaabay u jirtaayo madaa'in baa la yidhaha saduuqun fii xadiidihi can mansuurin liin xadiidkiisa mansuur uu ka warinaya dacfi baa ku jiro haddase mansuur ka warin maayaba can ibni abi najiix ibnu abi najiix waa cabdullahi ibnu abi najiix yasaar ayaa abu najiix la yidhaha almakiyu isaga kunyadiisu waa abu yasaar athaqafiyu mawlaahum hiqatun rumiya bilqadari warubama dallasa min asaadisa ninkan marka aadna wuxuu uga wariyaa tafsiirka mujaahid can mujaahidin wa kitaabin masquurin suxufin waa warqado maktuubatin la qoray fii raqin manshuur fii suxufin waraaqo qala xadaثna cabdullahi bni yuusuf wa huwa الtinisiyu qala akhbaranaa malikun wa huwa malik bnu anas imaamu dari اlhijra can moxamed bni cabdiraxman bni nawfal waxaa weeyaan moxamed bn cabdiraxmaan ibni nawfal ibni khuwaylid almadaniyu yatiimu curwa ayaa la dhihi jiray hiqat min asaadisa can curwata can zaynaba binti abi salama waa rabiibadii rasuulka sal ll ly slam can ummi salamata qaalat tuftu waan dawaafay warasuulu llahi sal ll ly slam nebiguna yusallii ou tukanayo ilaa janbi lbeyti kacbada dhinaceeda uu ku tukanayo yaqra'u ou aqrinayo watuuri wa kitaabin mastuur ayb sidaa markaa yacnii ou aqrinayo aayaddow ka rabaa qaala abu cabdillaahi imaamu lbuhaari wa kitaabi masduur qaala abuu cabdillaahi waqad bayana annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waa caddeeyey qowla alxaamidiina kuwa ilaahay ammaanayo min alcibaadi xaal ay addoommada ka mid yihiin wa ducaa'ahum iyo ducadooda waa caddeeyey wa salaatahum salaadooda iyo wa tadarucahum isbihinbihintooda ilallaahi caza wajalla alla ay isu dullaynayaan ayuu caddeeyey iyuu kala caddeeyey iyo wa bayna maa iyo shay buu kala caddeeyey yujiibuhum alla uu ugu jawaabayo alxayu allaha nool aan weligii dhimanaynin alqayuumu ee makhluuqa danahooda u taagnaa ee yacnii maamulayay yacni allah wuxuu kala caddeeyey buu ku leeyahay ammaanta khalqigiisu ay ammaanayaan iyo wuxuu isaga ugu jawaabayo fiqhiga salafka feeriya meesha wuxuu ka soo bixin doona imaamu albukhaari marka wuxuu kala caddeeyey buu leeyahay dadka xaamidiintii alla ammaanayo waxay alla ku ammaanayaan iyo ducadooda iyo tadarucooda <coughs> iyo salaadooda iyo wuxuu ad kala caddeeyey isaga wuxuu ugu jawaabaya alle allaha khaaliqa ah xayثu yaquulu rasuulu salى اllahu عalayhi waslama meeshuu nebigu yidhi iqra'uu in shi'tum haddaad doontaan akhriya yaquulu اlcabdu addoonku wuxuu dhahayaa markuu tukanayo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin yaquulu اllahu caza wajala allah wuxuu dhahayaa xamidanii cabdii addoonkayga waa i ammaanay waxna marka waxaa dhahaayo addoonka waxna yaa dhahayo allah waa la kala saara marka wuu kala saaray nebiga sal ll ly slam qala xadaثna cabdullahi bni yuusuf qala xadaثna maliku can اlcalaaء bni cabdالraxman can abi saa'ib abu saa'ib marka waxaa weeyaan mawla hishaam ibni zuhra mawla hishaam ibni zahrata alansaariy almadaniy magaciisa cabdullahi ibnu saa'ib baa la yidhi waa hiqat min athalitha mawla hishaam ibni zuhra hay can abi hurayrata ana rasuula allahi sal ly slama qaal kullu salaatin salaad kastoo laa yuqra'u fiiha aan lagu aqrinaynin dhexdeeda bifaatixati اlkitaab fahiya khidaajun waa naaqis waa dhicis gayru tamaamin waa midaan dhammaystirnayn faqultu waxaan idhi ya abaa hurayra fainii akuunu waxaan ahaanayaa axyaanan mararka qaar waraa'a alimaami imaam gadaashiisaan ku dukanaya maxaan sameeyaa faqaala wuxuu yidhi iqra' bihaa aqri faatixada fii nafsika hoosta ka aqri nafsadaada yani hoostaada u aqrisa faatixada yaa farisiyu farisiyu fa fainii samictu rasuula allahi sal ly slam yaquulu waxaan maqlay nebigu oo dhahayo qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi qasamtu salaata salaaddii baan qeybiyey beynii aniga iyo bayna cabdii baa qeybsanay nisfayni fa nisfuhaa lii nis anaa iska leh wa nisfuhaa licabdii nisna addoonkaygiibaa iska leh walicabdii maa sa'al yaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhahayaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin yaquulu llaahu hadalkii hore addoonkaa iska leh kan dambanayaa leh allah yaquulu اllaahu alla wuxuu dhahayaa markaa xamidanii cabdii addoonkayga waa i ammaanay yaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhahayaa alraxmaani eh, الraxiim yaquulu اllahu ahnaa calaya cabdii addoonkayga waa ifaalleeyey waa i ammaanay yaquulu lcabdu maliki ywmi اddiin yaquulu اllahu alla wuxuu dhahayaa majadanii cabdii addoonkayga waa i sharfay yaqulu اlcabdu iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin fahaadihi alaayatu aayadan beynii wa beyna cabdii ani addoonkayga waxa noo dhexeeya w yaquulu lcabdu addoonku wuxuu dhahayaa ihdina asiraata almustaqiim fahaadihi tani licabdii addoonkayga iska leh walicabdii maa sa'al addoonkaygana wuxuu su-aasho ayuu leeyahay muxuu ka wadaa marka xadiidkan wajhu dilaala waxay tahay labada xadiidba qiraa'atu alcabdi addoonka qiraa'adiisa isaga waa ficil afcaashiisa ka mid ah waana sifo isaga loo nisbaynayo waayo yaquulu lcabdu ayaa la dhahayaa qowlkaasi isagaa loo tiirinayaa waa ficil addoonku uu samaynayo waa sifo addoonku uu leeyahay waa kalaamkii addoonka uu ku hadlayey <coughs> dhammaan waa makhluuq nacam inta alla eh, yani hadalka uu yaquulu llaahu marka la yidhaaha xamidanii cabdiina waxa dhahaya addoonka maane waa allah leanna addoon maba dhihi karo isaga xamidanii cabdii addoonka isagaa la leeyahay waxba ma laha isaga marka hadalkii alle uu dhahayey gaar baa loo caddeeyey kii addoonkana isaga ficilkiisa lagu asteeyey xadiidku marka wuxuu kala saaray oo kala soocay qiraa'at اlcabdi iyo bayna kalaami rabbi addoonkii qiraa'adiisii oo isaga ficil u aho makhluuq ah iyo maxaa la kala saaray iyo hadalkii alle subxaanahu watacaala oo isagu sifo allah u ah qaala abu cabdillaahi imaamu albukhaari wuxuu yidhi faama almidaadu yani mas'alada uu raba fiiri sida yani fiqhiga bukhaari meeshuu kasoo bixinayo wuxuu kala saarayaa ficilka iyo mafcuulka markaas wuxuu kasoo bixiyey xadiidkan sida uga soo bixiyana waxay tahay waxna allah loo nisbeeyey wixii alla loo nisbeeyey ma dhihi karno waa makhluuq waxna addoonkii baa loo nisbeeyey wixii addoonka loo nisbeeyey wax isaga u qalmo waay addoonkuna waa makhluuq ficilkiisuna waa makhluuq isaga xadiidkaanu kasoo saarana qaala abu cabdillaahi imaamu lbukhaari wuxuu yidhi faama almidaadu anqaasta qadda warraqu warqadda wa naxwuhu iyo wixii la mida fainahu khalqun waa makhluuq isagu khalqun ay makhluuqun kamaa anaka sida adigaba taktubu aada u qoraysid allah faallaahu alle fii daatihi isaga daatadiisa dhexdeeda huwa alkhaaliqu waa khaaliqii wa khaduka adiga fartaadana waktisaabuka iyo kasabkaagana min ficlika adiga ficilkaaga wa ee alla noqon maayo kaas dabcan wakhaduka fartaada iyo waktisaabuka <coughs> adiga yacni kasabkaaga min ficlika ficilkaaga xaggiisa ka ahaanayaa khalqun ay makhluuqun waay lianna kula shayin maxaa yeele wax kastoo duunallaahi alla ka soo haray yasnacuhu oo uu samaynayo alla yacni abuurayo fa huwa khalqun oo yasnacuhu ou alla abuurayo fa huwa khalqun ay makhluuqun waaye kaas wa qaala alla wuxuu yidhi wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiiraa wakhalaqa alla wuxuu abuuray kula shayin shay kasto wa qaala wuxuu yidhi wainahu fii ummi اlkitaabi ladayna lacaliyun xakiim wa wainahu isaga qur'aankii baa la sheegayaaye fii ummi lkitaabi xaal ou ahaaday looxulmaxfuudkii dhexdiisa ladaynaa agtayada xaal ou ahaaday lacaliyun weeyaan mid sarreeyo xakiimun aada u xikmad badan ama eh, xakiimun maxkuumun la sugay ku la sugay wa qaala alla wuxuu yidhi bal huwa qur'aanu majiidun weeyaan fii lawxin maxfuud ku sugan kada looxina waa makhluuq hadalka meesha ku qoranna waa hadalkii alla subxaana wa tacala qala xadaanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn qala xadaanaa sufyaan can ziyaad bni ismaaciil alqurashiy wa ziyaad bnu ismaaciil almakhzuumiy wayuqaalu ashmiyu lmakiyu ayb wayuqaalu yaziid bnu ismaaciilna waa la yidhaha imaamu dahabi waxa uu yidhi dacfi buu ku sheego layinun ayuu ibnu xajarna saduuqun sayu ilxifdi ayuu can moxamed bni cabaad bni jacfar almakhzuumiy wa almakiyu hiqatun can abi hurayrata qaala jaءa mushrikuu qurayshin quraysh mushrikiinteedii ayaa yimaadeen ila nabiyi sal ll slam ay u yimaadeen fakhaasamuuhu way la doodeen fi lqadari bay kula doodeen fanazalat inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar ayaa soo degtay innaa anagu khalaqnaa waan abuurnay kula shayin shay dhammaantii baan abuurnay khalaqnaahu waan abuurnay biqadarin baan ku abuurnay qala xadaثna qabisatu wa huwa qabisatu bnu cuqbة qala xadaثna sufyaan huwa thawriyu bhada yani bhada اlisnaad xadiidka bhada اlmatn qala xadaثna mxamed bnu yusuf qala xadaثna yunus huwa bnu اlxaariث wa yunus bnu اlxaariث aلthaqafiyu الطaئifiyu ضaciif min الsadisة can cmr bni shucaybi can abihi can jadihi qaala naزlat hadihi اlآayaة ina اlmujrimiina fi ضalaali wasucur fi ahli اlqadr ayay kusoo degtay ahlu qadarka yani dadka ahlu qadarka aayadaha marka inaa khalaqnaa ina kula shayin khalaqnaahu biqadar aayadaha ay ku jirta waay qaala wayurwى fiihi can ibni cabaasi wamucaadi bni anasna waa laga warinaya qala xadaثna mxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qala xadaثna gundaru qala xadaثna shucbaة can yacla bni caطاء wa huwa alcaamiriyu wayuqaalu allayhiyu طaa'ifiyu hiqat can qaala samictu camra bna caasim camr bnu caasim bni sufyaan bni cabdillahi bni rabicata athaqafiy hiqat min athalitثة qaala samictu aba hurayrata yaqulu ina aba bakrin الصidiiq qaala lilnabiyi sal ll ly slam nebiga wuxuu ku yidhi akhbirnii bishayin ii sheeg aquuluhu aan dhaho idaa asbaxtu waidaa amsaytu haddaan subax galo iyo haddaan galab galo faqaala wuxuu yidhi qul dheh allahuma caalima algaybi washahaada allaha qeybka ogow cilmiga yacni shayga xaadirka ahna ku cilmi lahow faatira asamaawaati samaawaadka midka amaamudayo waalardi dhulka kan abuurayo rabba kulli shayin shay kastaa rabbigiiso wamaliikahu halkan waayo marka maxalu shaahidka raba kuli shayin wamaliikahu maxaa soo gelaya ficilka addoonka cumuumkaasuu soo gelaya addoonka ficilkiisa nam ashhadu an laa ilaaha ilaa anta acuudu bika adaan ku magangelayaa min shari nafsii nafsadeyda sharteeda wa min shari shayطaani shaydaanka shartiisaan kaa magangelayaa wa shirkihi iyo shirkigiisa wa sharakihina waa la dabdiyey oo yani xarkihiisa iyo dabinadiisa waidaa akhadta madjacakana sidaa dheh marka macalushaahidka raba kuli shayin wamaliikahu halkaasuu ka rabaa meeshaa marka waxaa soo gelaya afcaal lcibaad halkaa bay soo gelayaan qala xadaثna سacيid بن الربيع whuwa الxarashiyu الcaamiriyu abu زayd alharawiyu الbصriyu ثiqة qala xadaثna شhucbaة وsاq الxadيiثa qala xadaثna cmr بن cawn wa huwa cmr بن cawn بn أws alwasiطiyu abu cثman albazaz ayb <coughs> ثiqة habt qala xadaثna hushaym wa huwa hushaym بن bashيr alwasiطiyu can yعlى bni cطاء can cmr bni caasim can abi hurayrata ana aba bakrin qaala ya rasuula allah bihada yani bihada alxadiid raba kuli shayin wamaliikahu marka kula shay intaa waxaa soo gelaya waxaas oo dhan qala xadaanaa musadadu qala xadaanaa hushaymu bihada qala xadaanaa caliy bnu cayaash wa huwa caliy bnu cayaash alalhaniyu alximsiyu hiqat habt qala xadaanaa shucayb bnu abi xamza shucayb marka waa macruuf waa ninkaa dee aad waxaa uga wariyey alxakamu bnu naafic abulyamaan ninka uu aad uga wariyo waa munaawaladana uu uga wariyo abu bishr alximsiyu hiqat caabid weliba waxaa la yidhaha min ahbat الnaasi fi الzuhriyi xataa waa lagu sheegay can moxamed bn اlmunkadir can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama man qaala qofkii yidhaahdo xiina yasmacu الnidaa aadaanka markuu maqlo allahuma raba hadihi اdacwati الtaama allahuma ya allahu allow rabba haadihi yaa rabba haadihi tan rabbigeedow addacwati dacwadan attaamati ee dhammayska tirnayd dacwadan yani dhammayska tirinayd meeshaan marka ishkaal baa ka imaanayo rabba haadihi dacwati taama dacwadan la sheegaayo waa aadaanka soo maha aadaankiina laa ilaha illa allahu baa ku jirta soo maha laa ilaha illa allahuna min alqur'aani bay ka mid tahay soo maha faclam anahu laa ilaha illa allah maxaa loo idaafeeyey dacwadii waxaa loo idaafeeyey rabbi meeshaan aad in loo fiiriyo waxaa la yidhaha allaahuma rabba haadihi dacwa dacwadii oo laa ilaha ila allahu baa rabbi loo idaafeeyey meeshaas waxaa laga fahmaa marbuub in iyada loo yahay soo maaha iyadii marka waxay noqonaya marbuub marbuub marbuubkuna waa makhluuq soo maaha ee wixii laga carirayo sooma imaanayaan marka haddii la yidhaha marka laa ilaha ila allahu rabbi baa loo yahay rabbina macaanidiisu ay tahay alkhaaliqu almudabiru almaalik ay tahay ee dacwadii inay marbuub tahay baa soo baxaysa hadday marbuub iyo makhluuqna waa isku macno ishkaalkaas marka dadka mutaahiriinta dabcan waxaa aad ugu banbaxay oo xoogaana ka baxiyey ibnu rajab fatxulbaarigiisuu ku baxiyey hadda kahor bukhaarigiina waa kusoo marnay qoladii bukhaariga dhegaysan jirtay kolle <coughs> meeshaa yacni aad buu mas'aladaa u shaafiyey ee ninkan laftiisana waa keenayaa oo kitaabka mucalliqiisa fahdi lfuhaydkan kitaabkan isaga laftiisa baxhigaas waa keenay waxaana ka muuqata marka mucalliqa kitaabkan xoogaa inuu tatabuc iyo istiqraa' inuu aad u leeyahay nacam oo uu aad u dadaalaya nacam ayb halkaabuu isaga laftiisa ka soo bixiyay sidan oo u qorayna ayaa yay ugu taallaa fatxulbaariga ibnu rajab adoo hadallo badan buu marka gaarsiiyey isaga marka bukhaari hadda sida uu u wado meesha uu soo geliyey marka la fiiriyo allahuma rabba haadihi dacwa dacwada isaga marka marbuubka loo yahay wuxuu ku wadaa imaamu lbukhaari sida laga fahmayo siyaaqiisaan hadda meesha u dhexgeliyey dacwada wuxuu u jeedaa ficilka mu'adinkan adinkan addimayo iyo codkiisa iyo dhawaaqiisa u jeedaa yani addoonkan alle ee dhawaaqaya laa ilaha illa allahu ku dhawaaqayo yani dhawaaqiisaas kan rabbiga u ahow waay marka waa siduu isaga raba marka saas waay maan leanna wuxuu kusoo yiri afcaalu lcibaadi makhluuqatun waayuu yidhi soo maha wayna fiican tahay sidaas in lagu wadaba naam waxaa jiro hadal kaloo yani awsaaci isaga si kaloo u fasiray alimaamu alawsaaci asna aimada selafka ka mida wuxuu leeyahay awsaaci isaga rabbiga waxaa laga wadaa bimacnaa waxaa loo jeedaa buu le bimacnaa saaxib alrabu hunaa bimacnaa saaxib waay ee ma ahan rabbi bimacnaa alkhaaliq ma loo jeedo dacwadii marka marbuub ma noqonaysa marka macnahana waxay tahay saaxibu hadihi dacwa yacni kay ka timid waay allihii ay ka timid ayb waxaan u maleeyay marka yani labadaas hadal waa la kala fahmi karaa sida isaga hadda bukhaari ku wataa waxa ay tahay u wadaa dacwadani waa ficlu lcabdi mar hadday ficlu lcabdi tahayna afcaalu lcibaadi makhluuqatun awsaaci isagana sida laga tilmaamaya wuxuu leeyahay rabbiga bimacnaa saaxib in laga wado oo macnuhu marka uu noqonaya rabba hadihi اdacwa yacni saaxiba hadihi اdacwa dacwadan oo laa ilaaha ila allahu allihii ay ka timidow ee ilaahay waa ka timid soo maaha nacam inay marbuub tahay marka ma maaha markaa macnaheeda waa rabbi marka bimacnaa saaxib marka lagu wado ayb marka wuxuu leeyahy waminha ana raba ma yudaafu ilayhi shay wain lam yakun khalqan lahu rabbigu marka shayga haddii loo idaafeeyo mar walba inuu rabbi u yahay qasab maahane macnaa yani khalqi ahaan inuu ku abuuray maaha yani waxaa sida maalan haddii la yidhaha rabu daar rabu daar adiga haddii lagu yidhaha fulanun rabu daar man rabu hada albeyt fulanun rabu hada albeyt maxaa laga wadaa saaxibu hada albeyt ayb isagaa khaaliq ah oo abuuray iyo wax abuuray ma laga wado falkalaamu yudaafu ila allahi tacaala marka kalaamka allah loo idaafeynaya liannahu huwa almutakalim maxaa yeele isagaa ku hadlay bihi wa minhu bada'a wa ilayhi yacuudu fahada macnaa idaafatihi ila rububiyat اllahi waqad saraxa bihada almacna alwsaaciyu ayuu yidhi labadaas macno marka waa laba macno a'imada salafka la gelin karo la gelin karo waxaa dareemay marka axaadiidta akrinteedu iska akri inaynaan ahayn oo ay u baahan tahay mararka qaar ishkaalaadka imaanayo xalkooda in la raadiyo walidaalika qofku markuu xadiid akhrinaayo kullamaa uu badin karo shuruuxda ee uu ka daba tegi karo inuu badiyo si uu macno saxa markaas ugala baxo axaadiidta adoo adallo kalena marka uu ka hadlay oo markaa yani halkan uu kusoo qaaday oo dheer waxaa ka mid a ah wuxuu leeyahay ana hadihi alkalimaat oo laa ilaha ila allah mu-adinku hadda laa ilaha ila allahu buu dhahayaa laa ilaha illahu qur-aankay ku jirtaa baa la yidhi see marka marbuub u noqonaysaa qowl kale ama qaab kale oo loo tawjiihiyey waxay tahay alfaadda qaarkood bictibaarinna waa qur-aankay ka mid tahay bictibaarin aakharna min aladkaari alcaama ay ka mid tahay oo wuxuu leeyahay ibnu rajab ana hadihi alkalimaati min altahliili waatakbiiri hiya min alqur'aani biwajhin kama qaala sal ll ly slam afdlu اlkalaami bacda alqur'ani arbacun wahuna min alqur'ani buu yidhi subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar marka bictibaarna qur'aan waaye bictibaarin aakharna adkaar kale waa adkaar walidalika marka waatay dhahaan marka qofka sujuudda inuu ku akriyo qur-aan waa laga reebay haddaad maalan ama duco qur-aankii ku jira akhrisanayso ama bictibaar yani duca ahaan aada u akhrisanaysay qiraa'o aadan u jeedin dhib male iyo waatay fuqahaduna dhahaan ayb markaa wuxuu yidhi fahiya min alqur'aani idaa waqacat fii ahnaa'i alqur'aan markay ku dhacdo waa qur'aan walaysat minhu qur'aankii ka mid maaha idaa waqacat fii kalaamin khaarijin canhu kalaam ka baxsan markay ku timaadana ee qur'aan maaha markaas fayasixu an takuna alkalimaatu alwaaqicatu min dalika fii dimni marbub fii dimni marbubihi naam fii dimni dalika marbuubatan inay noqota ayaa markaas yani ansaxaysa an takuna marbuubatan saddex tawjiihan haynaa hadda soo marka ayb mar bimacnaa saaxib ayaan rabbiga ku fasirno khalqi dhan waaba ka baxnayba khalqi waa ka baxnay marna waxaan ku fasirnay bimacnaa khalqigiiba in lagu wado laakiin markaa maxaa loo jeedaa afcaalu lcibaad dacwada waxaa laga wadaa ninkan mu ficilkiisa labo waay tan saddexaadna maxay tahay kelimaadkaani inay bictibaa biwejhinna qur-aan u yihiin wej kalena aynan markaas qur-aan ahayn haddii marka wejka qur-aan markay ku jiraan waa qur-aan waa kalaamullaahi dabcan marka ay hadallo kale iyo qof kale hadalkii iyo waxay ku jiraanna markaa waxay noqonayaan markaasi marbuub waa la dhihi karaa ayib hadda saddexdaasaan sheegnay ama in la yidhaahdo dacwada la sheega xaya cala asalaa xaya cala alfalaaxa ila taas salaaddii baa laysu iyada qur-aan marka maaha marka taas ma la dhahayo marka nacam afartaas aduu qowlay waxbuu sheegay nacam ayb marka wuxuu yihi allahuma raba hadihi dacwati الtaamة wsalaati اlqaa'ma aati muxamada اlwasiilaةa wاlfadiilة wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadtah qofkii saa yihaa xallad lahu shafaacatii yowma alqiyaamati shafaacadeyda waa u xalaaloobaysaa ma ku degaysaa maalinta qiyaamaha qaala alimaamu albukhaariyu wayudkaru waxaa la sheegaya can anas bni malikin wagayrihi min ahli اlcilmi qaaluu waxay yidhaahdeen fii qowlihi fawarabbika lanas'alanahum ajmaciin rabbigaa baan ku dhaartaye waan su'aali aali doonnaa dhammaantood camaa kaanuu yacmaluun maxaa la weydiinaa waxay samay jireen bal fiqhiga bukhaari fiiri marka markaa tafsiirkan uu keenay muxuu yidhi anahu laa ilaaha ila allah amaa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen waa maxay waa laa ilaaha ila allah qiyaamo markii la tago laa ilaha illa allah waa layska weydiina marka laa ilaaha illa allahu maxaa laga dhigay marka camal ay la imaanayo yaa la imaanayo dadkaa la imaanayo dadka camalkooduna waa maxay waa makhluuq maxalushaahidkiisu marka halkaas waayayb ashaahidu min kalaamihi waxaa weya ahlu cilmiga sidan aayadda ku fasiray anahum jacaluu min alcamali aladii sayus'alu lcabdu camalka addoonka la weydiin doonay waxay ka dhigeen canhu isaga wax laga su-aali doono qowla waxay ka dhigeen laa ilaha illa allah qowla laa ilaha illa allah fa hiya camalun lilcabdi laa ilaha illa allahu yaa yidhi addoonkaa yidhi yay camal u ahayd addoonkay camal u ahayd afcaashiisu marka waa makhluuq ayb mar haddii camaa kaanuu yacmaluun iyaga camalka loo tiiriyey camalkiina lagu fasiray qowluhum laa ilaha illa allahu ay dhahayaan waaye lagu fasiray maxaa ka soo baxaya marka meesha idan camalka yaa yaa iskale yaa sameeyey addoommadaa sameeyo addoommadana waa makhluuqiin ficilkoodana waa makhluuq halkaana marka uu ka soo bixiyey ayb waqaala allahu caza wajala watilka aljannatu alatii uurihtumuuha taadaas waa jannadii la idin dhexalsiiyey maxaa laydinku dhexalsiiyey bimaa kuntum tacmaluun wixii aad ahaydeen idinku inaad samaynaysaan wa qaala limidli hada kan oo kale falyacmal alcaamiluun kuwa samaynaya ha sameeyaan wa qaala jazaan bima kanuu yacmaluun ayb shaahidku marka waxay tahay axaadiidtan iyo marka aayadaha uu keeni doono dhammaan acmaasha addoommada maadaama laga hawaabinayo iyaga acmaal iyagu ay samaysteen waayo marka afcaaluhum makhluuqatun aduu saas u jeeda qala وxadaثna abulyaman qala xadaثna شhucayb can الزhriy can سacيid bn الmusayb can abi hurayrata qala su'ila الnabiyu sal ly slam ayu اlacmaali afضل nabiga waxaa la su-aalay acmaaltee u fadli badan qaala iimaanu biاllahi wajihaadu fii sabiilihi halkan ha joogo waxoogaa axaadiid isku eg ego ayuu gelayaa fara badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama cla nabiyina mxamed